alxamdu lilah whanaaء lilah wsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma waa suuraة اlbaqara aayadda laba boqol iyo han iyo laba han iyo konton min suuraة اlbaqara qaala اllahu tacaalى ilaahay baa wuxuu ihi allahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane alxayu waa kii weligiiba nool soona noolaa alqayuum waa kii habeeye ee heegana ean cidba u baahan laa ta'khuduhu ilaahay ma qabato sinatun lulo lulada hurdada ka horaysa walaa nawmun hurdo weynina ma qabato lahu waxa ilaahay uu keligii leeya u sugnaaday maa fi samaawaati wamaa fi lard cirka iyo dhulka waxa ku sugan man da ladii keebaa yashfacu ergeynaya cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi isagoo oggolaada mooyaane cid ergeyn kartaa ma jirto yaclamu wuxuu ilaahay ogaanayaa maa bayna aydiihim wamaa khalfahum khalqiga waxa ka horeeya waxa ka dambeeya walaa yuxiiduuna ma koobayaan khalqigu ilaahay abuuray bishayin min cilmihi wax ka mida cilmigiisa ilaa bimaa shaaa wuxuu doono wasica kursiyuhu ilaahay kursigiisu wuxuu ka ballaadhay asamaawaati waalard samooyinka iyo dhulka walaa yawuduhu ilaahay dhibi maayo cuslayn maayo xifduhumaa ilaalinta samooyinku wa huwa alcaliyu waa kii sarreeya alcadiimu ee weyn laa ikraaha fi diin diinta islaamnimada la yskuma dirqiyo qad tabayana rushdu hanuunkii wuu ka muuqday min algayi baadidii halowgii hanuunkii way kala cadyi faman yakfur biaaquuti cidda ka gaalowda waxaa la caabudeen ilaahay ahayn wayu'min biاllaah ilaahay keligiina rumeeyaa faqad istamsaka wuxuu cuskaday bilcurwati اlwudqa xadhiggii adkaayo islaamnimada ah lanfisaama lahaa go-itaan ma leh wallaahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlaya wax walba ogsoon aayadda laba boqol iyo konton iyo shan waa aayadda loo yaqaano aayat اlkursiy waxaa loogu magacaabay aayat اlkursiy ereygaa kursi ah oo kursigii ilaahayah meesha keliya lagu sheegay qur-aanka aayaddana tii baa loogu magac daray arkayso waxay u taagan tahay toban joogsi ama toban jumlo ayay u socotaa oo loo yaqaano baraahiin wa dalaa'il اtawxiidi wاlcaqiida ilaahay sifooyinkiisa ismaadiisa awoodihiisa ammaantiisa ayay u taaganta tobankaa xidhmee kala socdaa mid waliba ilaahay ammaanti intaa aynu soo sheegnay buu daliilu yahy adiladii wey waxay aayaddu ku ururtay markaa usuushii diinta oo caqiidadii iyo towxiidkii ah ay aada uga hadlaysa wixii mudanka ah ee mucdii ah. aayaddu marka waxay noqotay aayadda ugu fadli badan qur-aanka kariimka ah dhowr daliil baa ku soo arooray ilaa lix daliil mid ka midii wuxuu tilmaamayaa inay tahay acdamu aaya aayadda qur-aanka u weyn sida uu tilmaamayo xadiidka ubay ibnu kacbi warinayo ee ku sugan saxiixu muslim su-aal buu asxaabigaa ubayi nebigu weydiiye wuxuu ma taqaanaa aaya qur-aankaad xafidsantae aayadda weyn laba jeer markuu hi ilaahay baa garanayo markii dambe sheego wuxu uhi waa aayatulkursiy hambalyo cilmi buui cilmigu haku hambalyeeyo kol haddaad aayaddii u weynaydba garatay qisadii abi hurayre waynu garanaynaa macnaa wakhtiyada la akriyayo fadligeeda waxaa ka ah inuu nebigu inagu abaabulo ina faray wakhtiyo la akriyo gelinka hore gelinka dambe iyo markaad seexanaysaba iyo salaadaha dabadooda afartaba abi hurayre ayaa stoorkiisa ama halka raashin kuu yaallo shaydaan ka boobay qisada waan soo gaabinayaa nebigaa u sheegay calayhi salaatu wasalaam markii dambe kaa boobaya inuu shaydaan ahaa abi hurayre markuu shaydaankii qabtayna wuxuu waran kuu sheega cilmiyay dhowr jeer bay ahayde markii saddexaad balii sheeg bu aayaddaas umaad akriyaysaa bu aayad kursi meeshaba kuugu iman mayno dhowr jeer baan kugu soo noqday haddaad aayadda akhriday habeenkii markaad seexanayso iyo aqalkaaga midna soo geli mayno marka nebigu kolkuu u sheegay wuxuu rasuulku uhi sadaqaka wa huwa kaduub run buu imika kuu sheegay laakiin waa beenaane laakiin arrintan run buu kugu sheegay wakhtigaa waa la akhriyayaa ilaahay baa kuu soo diraya mala ku ilaaliya habeenkii markaad seexanaysa haddii aada akhrido nebiguna waa kii akhri jira calayhi الsalaatu wasalaam waxaa la akhriyaya gelinka hore iyo gelinka dambeba xadiid kaleo isaguna صaxiixa wuxuu tilmaamaya ubay bnu kacbi laftiisu inuu qabtay mid xoolo ka boobayey bani aadamka isu soo egeysiiyey waar maxaad ahayd buu jin baan ahaa buui sideenu idinka nabadgalaa buui oo idinkanoo dee naga dhammaan weyde aayaddaas umaad akhriyaysaa buui gelinka hore gelinka ilaa ilaa gelinkaa hore cidi ku taaban mayso gelinka dambe haddaad akridana cidi kuu soo dhowaan mayso abaaliista iyadaa iyo shayaadiinta iyadaa iyo waxay xadiidkaasina waa nebigu markaa ubay isaguna u sheegay sidii abi hur sidii abi hurayre oo kale oo markaasuu rasuulku yihi sadaqa alkhabiid kaa xunka ahi run buu kuu sheegay aayaddan waxaa la akhriyaya salaadaha dabadooda iyana riwaayo kaloo sugan baa sidaa tilmaamaysa oo nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waa ibnu xibbaan buu markaa xadiid ku sugan yahay qofka markuu salaada ka baxa akhriya aayatulkursiy jannada waxaa ka hor jooga inuu dhinto riwaayo kaloo iyaduna xasani waxay tilmaamaysaa inay leedahay carab iyo laba debnood carshiga ilaahay agtiisana ay ilaahay ku ammaanayso aayaddani aimada qaarkood daciifba riwaayada ka dhigan laakiin albani kalena saxiix buu wuxuu ka dhigaya xasan tumajid llaha cinda saaqi lcarsh carab iyo laba waxay leedahay iyo laba debnood markaa ilaahay agtiisa carshigiisa agtiisa ku ayay ku ammaanaysa ilaahay waxaa kaluu nebigu xusay calayhi salaatu wasalaam waa fadliga lixaade in ismullaahi lacdam aladi idaa duciya bihi ajaab magaca ilaahay marka lagu baryo uu aqbalo uu ku jiro saddex suuradood suuraة اlbaqara suuraةu alcimraan suuraةu daha marka salafuna saalix ama culimadu waxay yidhaha markaanu baarhbaadhnay waxaanu helay saddexdaa suuradood meel ay ka midaysan yihin oo ah ereygaa ah alxayu اlqayuum aliflaamim allahu laa ilaaha ilaa huwa xayu اlqayuum halkanna alxayu اlqayuum baa ku jirta suuraةu daahana wacanat اlwujuuhu lilxayi اlqayuum markaa inuu ismiga ilaahay kaa yahay ayaa laga yaabaa bay leeyihin sidaa daraaddeed ayaa had iyo jeer mar walba qofka ruuxdiisa iyo daaweyntiisa iyo ehelkiisa aayatulkursi inuu marnaba ka qadaanayhayna mar walba inuu ku celceliyo oo uu ka faa'iidaysto oo gurigiisa uu shaydaanka kaga eryaayt iyo naftiisaba laakiin waxaa ajaa'ib badan iyadoo kooban dadka way ku adag tahay inay bartaan iyo inay akriyaanba adugu ma akrida intee jeer baad akhridaa habeenkiiyo maalinta haddii iminka cod laynaga qaado inteenna taqaanaa inta akhridaa yarba leannahu dagaal baa lagu jiraa raggii iyada lagu buufinayey ee gantaalaha ay ku ahayd adigay maskaxdaada dhinac u jeeda markaas tidhaahda akhri meel kalaad xusuusanaysa meel kalaad xusuusanaysa saasay gelinka hore kugu dhaafaysa habeenkii kugu dhaafaysa waqti waa lagu ilaashanayaa marka adiguna inaad dagaal ku jirto wey aynu dib ugu noqono aayadda allaahu laa ilaaha illaa hu ilaah xaq lagu caabudaa waa keligii marka towxiidka saddexdii qayboodba way tilmaamaya asmaada ilaahay afar waa shan waaweyn baa ka muuqda allah alxay alqayuum alcaliy alcadiim marka damaa'irtooda la eegana damiirada u noqonaya magacoyaallada ku jira aayadda ilaa toddobiyo bay noqonayaan laakiin kolka la eegaya ismiga ilaahay culamaa ulcaqiida kuma tiriyaan damiirka damiirka laguma tiriyo ismigaa daahirkee muuqanaya ayuunbaa lagu tiriyaa markaa shan magacun wey qolaa damiirka yidhaahda asmaadu ka mid yahay oo qolada markay maaragtay ah ah iyo huwa huwa huwa yidha qoladaa marka meelaha isruxayaa yidhaahda ayaa waxay kuleeyiin liiska asmaaday dee huwadaasiba ku jirtaa waaya alxayu اlqayuum xay alxay ilaahay wuu soo noolaa waa soo jiro weligiina wuu sii jiraya geeriine kuma timaado alqayuum waxa weeyaan yaquumu binafsi wa bikayri qayuumnimadaas ilaa saddex macne ayuu yeelanayaa oo ah alqayuum naftiisu u qumaa dadka kale u qumaa waa habeeye cid walba wuu habeeyaa oo wuu hagaajiyaa heeganna weeye oo kuma yimaado qafladda iyo hurdada bani aadam ku yimaada ilaahay kuma timaado subxaana wa tacaala qayuum waxaa kaloo lagu macneeyaa waa mabaahde cidba uma baahna isagunbaa loo baahdaa marka kafladi halmaaniyo isilow iyo hurda kuma dhacaa wax walba uu habeeyaa uu hagaajiyaa waana kii aan ciddaba u baahan hurdo iyo lulatoona ma qabato sinada iyo sinadu waxa weeyaan hurdada lulada ka horeysa marka waxay fasiraysaa qayuum nebiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxeixa wuxuu ku yidhi ilaahay ma seexdo umana habboona inuu seexdo waayo maamulka khalqigaa gacantiisa ku jira buu isku yaaci maayo khalqigu hadduu seexdo samooyinkii dhulka waxa ku sugan oo dhan isagaa intan mid waliba ilaahnimada rabbi iyo awooddiisa iyo ammaantiisai caddaynayaan jumlo waliba in walo isku xidhaniba dee ilaah bay caabudayaan aan cir dhultoona waxba kulahayn aakhiro markay dadku yimaadaan waxaa ergeyn kara cidda idankiisa haysata shaafica mashfuuculahoga shafaacada saddexdaba waa inuu idmaa adigu ergee hebellow ergee ergadana waan ogolaha erge aan ilaahay ogolayn aakhiro ma socoto waxaa halkaana ku baxay kuwa sanamyaacasha caabudaya odhan jiray waxaanuu caabudaynaa inay ilaahay aakhiro nooga ergeeyaan taasina way hadhay yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum cilmigiisu saasuu u dhammaystiran yihi waxa ka horeeya khalqigiiy waxa ka dambeeya buu ogi hadday tahay xagga wakaa makaanka iyo haddii ay tahay xagga waktigaba meeshaad joogto waxa kaa horeeya waxa kaa dambeeya waa ilaahay waa isugu mid waktigii kaa horeeyey adduunyada iyo waktiga soo socda ilaa aakhiro ilaahay ogaanshahoodu waa isugu mid yaa laga helaa ee ilaah sheeganaya lagama heli kara cid kale marka cilmigiisu ilaahay saasuu dhammaystiran walaa yuxiiduuna bishayin min cilmihi illaa bimaa shaa cilmiga isaga marti loogayo addoommuhu ma koobaan oo ma helaan wuxuu doono mooyaane wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila adoomahana ilaahay wuxuu hi cilmiga waxaba laydin siiyeyba in yarba wasica kursiyuhu samaawaati walard kursiga ilaahay samooyinkiiyo dhulka ayuu ka ballaadhay isagana waxaa ka sii weyn carshigiisa marka ilaahay carshina waa leeyahay kursina waa leeyahay oo mowdicu اlqadamayn halkuu cagaha saarayaa sida markaa culimadu u badan yihin labadaasi kursiga iyo carshiguna makhluuqaadku ilaahay abuuray waa kuwa u waaweyn wasica kursiyuhu samaawaati wاlard oo kursigaasi wuxuu ku noqonayaa carshiga marka loo eego xabad yaroo shilin oo kale ah oo bannaan weyn la dhigoo kale walaa yaudhu xifduhumaa wahuwa alcaliyu اlcaiim xifdi walaa yaudh ma cuslaynayo ilaahay cirkaa iyo dhulka aad la yaabsantae weynaantooda markuu ilaahay ilaalinayo ee uu maamulayo ee uu abuuray kuma cuslaa dhibna lama leh alcali waa kii sareeya fii quduraatihi wa asmaa'ihi wa sifaatih ammaantu ilaahay leeya buu ku sareeya oo magacyadiisu ku sarreeya oo awooddiisu ku sarreeya oo makaan ahaanna wuu ka sarreeyaa khalqigiisa alcadiim waa kii weyn cid walba isagaa ka weyn marka arrimaha cajiibkaabay ah aayaddu ka waranto fadliga saasay ku yeelato laa ikraha fi ddiin caqiidadaa wanaagsana qiimaha badan haddana dadkii laguma qasbin marka khabarna way noqonaysa waxaa kaloo ay noqon kartaa inshaa macnihiisu waxa weeyaan in laynoo warramayo laynoo sheegayo samaaxadda islaamka waxaa ka mida ah inaan laguma qasbinba dadka taa ogaada ama yaan dadka lagu qasbin diinta labada way noqotaa diinta islaamka qofku qanaacad iyo xorriyad buu ku soo galaa laakiin qasab kuma soo galo waxaa daba taagan haddaad isweydiiso tiraa maxaa dadka lagu qasbi waaye ilaahay baa kaa qanciyo wuxuu ku yihi waa niyatu su-aal baa jira fasli ayaa la sameeye wasli lama samayn faqad tabayana iyo waqad tabayana wow iyo fa midna ma yaalo layskuma xidhin xarfu cadafkii waa laga saaray cilmu lbalaaqa wuxuu sheegayaa marka fiihi niyatu su-aal jumladu kol haddii ay faslisan tahay oo halka hore ka go-an tahay jawaab waxay u tahay su-aal jirta marka waxa weeyaan limaada lam yukrah annaas fi diin maxaa dadka diinta loogu dirqi waayo de ilaahay baa ka jawaabo wuxuu ihi qad tabayana rushdu min algayb waxa kala caddaaday hanuunkii iyo ilaahay dadka wuxuu u caddeeyey kutub buu soo soo dejiyo rasul buu soo dirayoo hanuunkiina wakaas bura waa cadi hallowgiina wakaasoo wuu iskuma jiraan labadaas way kala soocayn adaa doorato qof iyo natiijadiisana waad heli marka islaamku qancintaasu ka duulaa qasab kama duulayo laakiin rabbi waxa uu xusay dadku inaanay isku jirin qofka ilaahay rumeeyey ciddii aan ilaahay ahayn la caabudayeyna ka gaaloobay inuu badbaado iyo ammaan leeyahy qofka ka gaaloobay daaquudka ee ilaahay rumeeyey xadhiggii adkaa mareegti iyo qoolkii iyo xadhiggii adkaa islaamku qabsado uma go-ayo badbaadkaasi oo uu nabad galay daaquudna waxaa la yidhaahdaa wax kastoo lagu lugoo oo la caabudo laga amar qaato ilaahay loo seego oo ilaahay ka soo hadhay dad buu noqon karaa duunyuu noqon karaa wuxuu noqon karaa dhagaxaan wuxuu noqon karaa sayaaطiin wuxuu noqon karaa faaliye dadku marka ay amar qaadanayaan ama ay cid caabudayaan waa waxay ilaahay ku seegaan waa facaluutun min daqa taaduna waa mubaalaqa waa mid isaga daraaddiiba xadda looga baxay sidii looga loo caabudayey ama loogu yididiilanayey ama looga amar qaadanayey intaba uu noqon karaa mar buu noqon karaa bani aadamka sharci samaystay ee kaalintii ilahay yihi waan buuxinaya aniga un igu soo daba fayla itakaduu axbaarahum waruhbaanahum arbaaban min duuni illaah wadaadda iyo suufiyaal rabbiyaa laga dhigtay buu qur-aanku sheegay dadka wax xukumana way noqon karaa sanamkuu noqon karaa xajarkoo dhagaxoo intaa aynu soo sheegnayba curwada waxaa la yidhahdaa mareegta aynu xoolaha gelin jirnee qoolka ahaydee saa u koobnayd laakiin iminka waa xadhig adag macnaa sawirku tilmaanta qur-aanku bixinaya waxaa weeye qofka diinta islaamka qabsadaa wuxuu ka dhigan yahay xadhig soo laalaada qof ku dhegayoo dabeetana jarkii iyo haadaantii laga dhici lahaa horay uga tallaabay iyo halaagii qofka kale xadhiggaa waayaano bohoshan buu ku dhacaya wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaari faanqadakum minhaa waa diin la-aantaa bohoshaa leh bohoshii naarta aayadda waxaa daliishada dadka qaarkoodoo diinta si qaloocan u fasira ama had iyo jeer eh, doon doono inay waxaan sharci ahayn dadka sharci uga dhigaan ama diin uga dhigaan ama si kale aynu nidhaahnee doonaya takaaliiftii iyo xilkii diinta inay kaga cararaan laa ikraaha fi diin sidaas weeye oo islaamku diinta marnaba kuma qasbin dadka xataa futuuxaadka markaa dib uga noqo ugu noqoto meeluhu xoreynaya islaamka kolka meeshaa la xoreeyo dadka intii islaamtaana way islaamaysa intii aan islaamina gaalnimadeeda haysanaysana ilaa intay gaadhayaan waktiga islaamayaan kol hadday awooddii gacanta looga saaray oo ay joojiyeen dulmigii iyagana waa la daynayo muwaadinka labaad bay noqonayeen oo waa noocii dimiga la odhan jira baaniyaalka ahaa ee muslimka dhex joogaya rasuulkuna salى اllahu alayh cid gaalada ka markuu soo qabto sidii ninkii humaame masaajidka uu kusoo dhex idhoo kale wuxuu odhan jiray maad islaami maya ayuu idha diiday wuu iska daayay mid isaga nebiga doonaya inuu dilo waa kii qabtay maad islaami maya islaami maaya buu iska sii daayay waxaa loo diiday qofka in islaamnimada lagu qasbo de haddii la qasbo muxuu noqonayaa qofkii oo aanu qancin munaafiq buu noqonaya marka wakti unbuu inala eeganayaayo cirbuhu ina jaraya marka munaafiq ma rabno ee muqnic baynu rabnaa qof qanacsan aayadda looma daliishan karo in takhyiir jiro oo gaalnimada iyo islaam islaamnimada waa arrinta labaade ee qofku ku doono uu qaadan karo markuu xataa noloshiisa caadigaa la eegay iyo isagoo gaalaba takyiir maaha waa tahdiid bay leeyihin aayaddu adiga xorriyad baa lagu siiyey gaalnimadii iyo islaamnimadii labadii way isu kaa berber yaallaan islaamkiina lagugu qasbi maayo laakiin haddii aada gaalnimada qaadato dee waxa kaa gaadha waad arki doonta alla rab eh, subxaana wa tacaala waxau uhi waqul ilxaqu min rabbikum faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur muxuu daba dhigay inaa actadnaa lilظaalimiina naara axaaطa bihim suraadiquha gaalka waxaan u diyaariyey naar marka idan tahdiid baa jira haddaad adugu doorato lagu qasbi maayo haddaad laakiin gaalnimada doorato adduun iyo ciqaabta saad leedahay sidoo kale arinta saddexaad aayadda looma daliishan karo nafyu jihaadi alab jihaadkii futuuxaadka ee lagu ballaadhinayey islaamka iyo waddamadiisa jihaadka dalabka loo yaqaano inuu meesha ka baxayo looma daliishanayo oo jihaadka soconaya muslimku ay jihaadayaan waxaa lagu baadi doonayaa xoriyaddii ma aha dadkii in lagu qasbayo diinta laakiin waxaa la ogolaysiinayaa dadka xoriyaddii waa lifardi اlxoriya fi اlcaqiida oo dadka gaaladae awoodda lehee ummadaha ka hor jooga inay islaamaan ayaa la leeyahy ka hor dhaqaaqa ile dadku waxay xaq u leeyihiin inay islaamkii xor ku qaataan marka qaar baa jira dadkii hor fadhiyo oo waxba lama sheegi karo islaam lama gaadhsiin karo ma maqli karaan kuwaasaa laga hor duwaya jihaadu dalab wuxuu u socdaa dadku inay islaamka xor u noqdaan الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وسورة البقرة آيات لما بقل كنتن يصدح قال الله تعالى إلهي بأوحي tilka rusulu rusushaa la soo sheegay fadalnaa waanu kala sarraysiinay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka aanu ka sarraysiinay oo kala dheeraad bay leeyihin minhum man kallama allah qaal ilaahay ula hadlaa ka mida rususha wa rafaca bacdahum qaarkoodna wuxuu u sii dheeraad siiyey darajaatin derajooyin buu kor u qaaday wa aataynaa ciisa nabi ciise waxaanu siinay ciise bna maryam albayinaat mucjisooyin cadcad waayadnaahu waxaanu ku xoojinnay biruuxi اlqudus malakuljibriil walow shaa allaahu rabbi hadduu doonayo maqtatala may dagaalameen aladiina min bacdihim rasuulladaa kuwii ka dambeeyey may dagaalameen min bacdi maa jaa'athum اlbayinaat intii ay aayadaha cadcadi u yimaadeen kadib walaakiin ikhtalafuu way iskhilaafeen taasaa keentay inay dagaalamaan fa minhum ummadahaa waxaa ka mida man aamana qaar ilaahay rumeeyey wa minhum man kafara qaar ilaahay ka gaaloobayna waa ka mid walow shaaa allaahu hadduu ilaahay doonayo maqtataluu may dagaalameen allaa qadaray walaakina allaaha ilaahay baa yafcalu wuxuu fulinayaa maa yuriidu wuxuu doonayo yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyow anfiquu waxaa wax ka bixisaan mimaa rasaqnaakum xoolahaanu idin siinay wax ka bixiya min qabli an yaatiya intaanu imanin ka hor yowmun maalin intaanu imanin waa qiyaamihii laa baycun fiihi wax la kala iibsanayaa ma jiro walaa khullatun saaxiibtinimana ma jirto walaa shafaacatun ergana ma jirto waalkaafiruuna kuwa ilaahay ka gaaloobay hum aalimuuna keligood baa dulmifalayaala tilka ishaaradaas ama tilmaantaas waxay u socotaa wa innaka la min almursaliin rasuullada halkaa horu ilaahay ku soo sheegay marka haddii aad soo aragteen ninkii daaluud la odhan jiray ee colkaa reer banu israa'iil hogaaminayay inuu ilaahay fadiluu dheeraad siiyey taasi keligii kuma gaar ahae ilaahay isaga ayaa addoommaha kala dheeraad siiya dadka la kala dheeraad siiyeyna waxaa ka midaba rasuulladii dheeraadka lahaabaaba sii kala sarreeyeyba marka arrintan doorashadu ilaahay bay u taallaa dadka cidduu doonuu dooranayaa dalkana cidduu doono wakhtigana cidduu doono makhluuqaadkiisa u abuuray siduu doonu u kala sarraysiin karaa rasuullada ilaahay uu fadilay qaar ka mida buu sheegayoo waxyaabuhu ku dheeraad siiye waxaa ka mid a inuu la hadlay minhum man kalama allah waxaa ka mida kaliim ullah kii ilaahay ula hadlee nebi muuse nebiyullaahi moxamedna sala allahu calayhi wasalam ilaahay waa la hadlay marka halkaa waxaad ka aragtay inuu ilaahay kula hadlaa wax weyn weeye inaga laftigeena salaada dhexdeedu ilaahay inagula hadlaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam siduu inoogu caddeeyey xadiidkii saxiixa ahaa dee markuu addoonku faatixada akhriyayo ilaahayna wuu jawaabayaa marka taa waa inaad ku xisaabtantaa derajaa laga helaya halkaa qolyaha uu ilaahay dheeraadka siiye waxaa ka mid a <coughs> ciise bnu maryam ciise bnu maryam waxyaabuu ilaahay ku dheeraadka siiye shanta nebi ugu fadli badan buu isba ahaaye waxaa lagu dheeraad siiye bayinaad baa la siiyey waa mucjisooyin cadcad yubri'u اlakmaha wاlabras wa yuxyi اlmowta biidn اllaah cudurrada la maarayn waayo khubarada caafimaadkuna ka quustaa ayaa ilaahay gacantiisa caafimaad uu ku siin jiray dadka qaar dhintayna waabuu u baaqi jiroo soo baxa buu odhanayo ilaahay baa taana awood u siiyo noolaynta allah lahaa waxyaabaha ilaahay uu ku dheeraad siiye waxaa ka mida ah malakul jibriil baa barbar taagnaa oo xoojinayey siduu rasuulkeennaba u xoojinayay sala allahu calayhi wasalam allah wuxuu tilmaamay halkan wax kastoo dhacaa inaanay ka baxaynin ilaahay doonidiisa iyo qadarkiisa markaasaa rabbi waxau ihi allah qadaree haddii aanu qadarin may dagaalameen laakiin iyaga waxaa ceeb ku ahaa min bacdi maa jaaahum min bacdi maa jaa-athum iyagoo cilmi lahaa oo xumaanta iyo samaanta kala garanayay ayay haddana cilmigoodii ku camal fali waayeenoo markaasay dadkii culimmadahaa la dagaalameen kuwii gaalada ahaabaa markaa ku ceebaysa ilaa cilmigu wuxuu sheegaya inaan la isda khilaafin lana dagaalamin diintana lagu midoobo marka dadkii muuminiintaa ah bay reer banu israa'iil la taa way ku ceebowsan yihin waxaa kaloo aayadda ilaahay uu nagu caddaynayaa waxa la yidhaahdo dagaalka waxa ka horeeya af walaakin ikhtalafuu dagaalka waxaa ka horreeya inay iskhilaafeen diintii bay isku khilaafeenoo dad baa gaaloobo diiday dagaal baa ku xigay markii hore dacwad bay ahayd haddana dood bay noqotay oo khilaaf baa yimoo dad baa diintii khilaafay dagaal bay tagtay markaa dagaalka labada qoloba kuma khaldanayne waxase ku khaldanaa kuwii diiday diinta ilaahay walow shaaa allaahu ma qtataluu walaakina allaha yafcalu maa maa yuriid laba jeer buu ilaahay ku soo celiyey hadduu ilaahay doonayo may dagaalameen halkaa waxaad ka aragtay dagaalku wax sii qadaran buu ahaa oo aan qadarka ilaahay ka baxayn marka laba eray baa inagu soo noqdo shaa allahu walaakin allaha yafcalu maa yuriid yuriidu iyo shaaa oo doonaya ayaa inagu soo noqday marka haddii aynu halkaa hore ku aragnay bise waxay ka hadlayaan caqiidada inta dariskan oo darsigan oo dhamma casharkani caqiidaday ka warramayaan waayo halkaa hore waxaynu soo aragnay guusha ay gaadheen daaluub iyo mu'miniintii la socday guul waxay ahayd iimaan iyo caqiido lagu helay ee guul awood lagu helay ma ahayn caqiidada maxaa toosiya maxaa kobciya sidee loogu kor qaadaa aqiidada arrimaha markaa ay ka hadlayaan casharadan isdaba yaalla waa kuwa caqiidada waxaa jira arintan iraadada yafcalu maa yuriid iyo shaaa oo soo noqnoqoto haddaynu dul taagno qur-aankana meelo badan kusoo noqnoqota malfarqu bayna aliraadati waalmashii'a maxaa u dhexeeya iraadada ilaahay iyo mashii'adiisa xagga af marka la eego labaduba waa doonid wax la doono laakiin luqa alfuruuq fi luqa marka la eego waxyaabahay luqadu ku yar kala duwan tahay iraadada iyo mashiyaadu in yar ku kala duwayna marka la idhaahdo shaaa wuu doonay dhaqsuu waxaa u doonaa ma u dhaqaajiyaa wey araadana wuu yaro raagaa oo taakhiir iyo dibdhac bay leedahay xagga shareecada marka la eego iraadadu waa laba qaybood iraada kowniya waa iraada sharciya iraado doonitaan xagga qadarka ilaahayah oo ay isku mid yihiin mashiiada ama dooni mashiiada ay isku mid yihiin marka taas waa dhinaca qadarka oo iraadadaa eh, ilaahay uu doonayo la yidhaahdo kowniyada waa wax ilaahay uu hore usii qadaray iraadada labaadna waxa weeye mid la yidhaha aliraadaةu sharciya turaadifu اlmaxaba iyaduna waxay la mid tahay maxabada iyo jacaylka oo waa wax ilaahay uu doonayoo uu jecel yahay uu addoommaha yidhi sameeya waa labadaa midna waa xagga sharciga midna wuxuu ilaahay doonayuu jecel yahay midna waa wuxuu qadaray marka farqi bay kale leeyihiinoo iraadada kowniga ahi waa caam ee mashii'ada la midka ah waana kan labadaba ilaahay israaciye walow shaaa allahu ma qtataluu walaakina allaha yafcalu maa yuriid iyo shaabaa isku mida ah. labadua xagga qadarka iyadu waa caam wixii sharana way ku xidhiidhaa oo way ku xidhan tahay wixii khayrana way ku xidhmi kartaa wax ilaahay uu doonayo waxaanu doonayn labadaba iraadadaas iyo mashiicadaas maadaama xagga qadarka in way ku tacalluqi karayaan sida gaalka gaalnimadiisa iyo qofka muminka iimaankiisa labadaba ilaahay baa sii qadaray oo waa waxuu doonay dee qofka gaalkaa gaalnimadiisana ma doonin oo macnaha ma jecla ilaahay subxaana wa tacaala wuu doonay oo wuu qoray oo wuu qadaraye oo wuu sii jecla waa kan dee iska daaba laakiin iraadadan xagga sharciga ahi iyadu waxay ku xidhiidhaan wixii ilaahay uu jecel yahay marka taa hore waxay kaga duwan tahay inay dhacdo iyo inaanay dhicin labadaba waa suuragal oo ilaahay iimaan buu jeclaaday ummaddana uu faray dee gaalkii wuuba iska dayn karaaba iyadoo ilaahay uu doonay inuu dadku wada islaamaan oo iraadadiisa sharciga ahee sharcinimo loogu waajibiyey ay taa tahay inay dhacda inay dhacdo waan laga yaabin in badan baan dadka dee ilaahay rumayninba subxaana wa tacaala marka midina inay dhacdaa waa laga maarmaan midna inaanay dhicin baaba laga yaabaa ti waxna waa wax ilahay u qadaray waxna waa wax ilahay u jecelya midna waa laazimaة اlwuquuc midna rubamaa laa taqa intaasaa udhaxaysa marka midna maxabada isku mid yihiin midna mashiiada isku mid yihiin iraadada sharciga iyo takownigaa mar laga yaabaa labada labada iraadaba in la wada helo tii harciga iyo tii wniga wuu ilaahay uu qadaray iyo wuuu jeclaa de waa iimaan اmumin oo kale qofka muminkii markuu ilaahay rumeeyo de waa wax loo qadaray tii wniga ahayd way jirtaa wixii ilaahay uu jeclaana dee wuu yimidoo waa iimaanka marna waxaa laga yaabaa inay labaduba meesha ka wada baxaan waxa weeyaan waa qofka muminka ah qofkan ilaahay rumeeye subxaana wa tacaala gaalnimadiisa wey ah, oo qofka muminka ah dee ilaahay wuu rumeeyey subxaana wa tacaala marka tii qadariga ahayd way jirtaayo waa iimaankii labadiiba wa labadii waa la wada helaya iimaankii wuu qadaray maxaan ku idhaahdaa aduu tohore cagsigeed wey tohore marka qofka ilaahay rumeeyey labadii la wada helayaa qofka gaalka ahi markuu ilaahay ka gaaloobana waxaa meeshii soo baxaysaa tii qadariga ahayd way jirtaa waa gaalnimadii laakiin tii ilaahay uu jeclaabaa meesha ka baxda oo tii sharciga ahayda aduu afarta xaalo waa gaalnimo iyo islaamnimo iyo wuxuu jecel iyo wuxuu necabya labadaasunbaad isweydaarinaysa afartaa xaalo mar labadiiba waa la wada helaya marna labadiiba waa la wada waayaya marna mid baa la helaya markay labadu meesha ka wada baxayaan waa kufru lmumin qofka muminkaa gaalnimadiis gaalnimadiis dee ma jirto meesha way ka baxday oo taa macnaheedu markaa waxa weeye intii kowniyadahay aanay jirin aanay jirin waayo aynu intaasaynu markaa ku dhaafi lahayn qadiyaddaas inaynu yaro baraarujinno aayaddan kale waxay kusii xidhiidsantaha aayaadkii jihaadka ilaahay uu farayay dadku inay naf iyo maalba bixiyaan inta kale arrimo soo dhex galay baahay oo ilaahay uu dadka tusaalayaal ku siinayay dadkii ashahaadanaya ilaahay wuu baaqo wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu anfiquu mima rasaqnaakum dadkii ilaahay rumeeyayow waxaa wax ka bixisaan wixii aanu idin siinay wax loo hagradaaba ma jiraba ilaahay dadka isaga abuuray waxaan u leeyahay xoolahana anaa idin siiyey maxaa kugu dhajiyeyba adna waa lagu leeyahay xoolahana ilaahay baa caleh mima razaqnaakum wahadihi kelima ama xarafka min wuxuu faa'iideynayaa tabciid wax yar weeye boqol kiiba wax yar baa la ka bixi waxaan malihid ilaahii kulahaa baa ku yihi labadiinaba anaa idinla adig iyo maalkaaga wax ka bixi waxaad ugu adeegtaa ma jiro waxaa labaadoo kuu sahlayaa dee jaaniski ama fursadda iyo waktiga inaad ka faa'idaysato wakti waxaa jiri doona ay ku soo mari doonto waxaaniba inu ku dhaafay gaadhina karaynin waa qiyaabaha waa maalin intaanu imanin ka hor iib ma jiro saaxiibtinimo ma jirto erga ma jirto adduunka saddexdaasa la ysku anfacaa <clears throat> wixii aad doonayso ama oo iibbaad ku soo heshaa ama saaxiibtinima lagu siiyaa ama ergo cidda wax kuu sheeganaysa ee wax kaa doonaysa waa lagaaga ergeeyaa waa lagaa muslaxaa saddexdii midna ma jiro lahaystaha ilaahay uu qabsado cidi maarayn mayso waalkaafiruuna hum aalimuun marka taasina waxay nagu baraarusay adduunyadu waa ayaamee ayaamaha ka faa'iidaysta gebagabaduna waxa weeye gaal ayuu dulmi ku ururay dadkii saalixiintaa nin ka midoo culimmadii abaa wuxuu lahaa ilaahay baa mahadle sidaa u dhigay yidhi walkaafiruuna hum aalimuun ee aan odhanin waاaalimuuna hum اlkaafiruun ila xasrigu imika dulmi oo dham wuxuu ku ururay gaal laakiin haddii la odhan lahaa daalin kastaa waa gaal lama soo kala hadheen markaa midhka waajibkaah waxa weeye dadku intay ilaahay subxaana wa tacaala tilmaamihiisa qaadanayaan horumar bay leeyihiin halaaggana way ka badbaadayaan arrimaha caqiidada ayaa ilahay inoo saxay inaynu saa u qaadanana danteennaa ku jirtaa waanu ka digay dariiqooda in la maro dadka ilaahay ka gaalooba uu ku sifeeyey rabbi dulmi falayaasha wallahu subxaana wa tacaala kuwa diidan baa laga hor dhaqaajinaya dee waxaa kugu daliila rasuulku sala allahu calayh markuu cod dirayo wuxuu odhan jiray kolka qoladaa u tagtaane u dhowaataan diinta u bandhigo hadday qaataan waa sax hadday qaadan waayaan cashuur weydiiya ilaa nusuusta way fasiraysaa qur iyo xadiidka marka gaalkooda gaalkiisaba ha iska ahaada hadduu ogol yahay inuu awoodda dhigo ogolaadana in ummadda diinta la gaadhsiiyo cashuurna uu bixiyo waa iska daynayaa isagoo gaalnimadiisa haysta cashuurtana wuxuu u bixinayaa de isagii baa la ilaalinaya lagu tabcaya marka dadka muslimiintu sekay bixinaya sida waa inu cashuur bixiyaa ila muwaadinka labaad bu markaa noqonaya marka waa waxa weeyaan waa litabliiq اlislaami walifardi اxuriya liikhtiyaari diin اlislaami diinta si ay dadku u qaadan karaan ay xor ugu noqdaan weeye ayuu taagan yahi jihaadu dalab arrinta afraad looma daliishan karo aayadda in ridada uu qofku xor yahay oo diinta islaamka uu ka baxo iyo arrinta shanaad oo ah inaanu raacin ee wuxuu doonayo uu qaanuun ka dhigto labadaa midna xor maaha looma daliishan karo waayo qofkani markii uu soo islaamay kolkii hore or xorriyad buu haystay kolkuu soo islaamaya heshiis buu saxeexay bayco la ydhaahdo heshiiskaa waxa uu ahaa macnihiisu inaanu jinsiyadan iyo diintanu iyo ummaddanu ku soo biiray khiyaamaynin qaanuunkoodana qaato shareeco la idhaah labadaasuu inoogu yimi heshiiskaasuu inala galay soo maaha dayxada macnaheedu waxa weeye dee caqiidadaa saxdaana waan qaatay camalkaa ku dhaqankaa lagu camal falaya shareecadana waa qaatay hadduu ridoobo ama shareecadii diida wuxuu ka dhigan yahay qof ku kacay khiyaamo qaran waa luqadda casrigaa ah markaynu khiyaamo qaran ku kacay ama qaanuunkii dowladaha diiday tale dowlad baad ka tirsantah imika adduunyada ama jinsiyadeedii baad qaadatay waxaad saxeexaysaa inaad dalka iyo boqor boqorka iyo waxa meeshaa maamulo iyo daacad u tahay waa mid xagga caqiide ahaan iyo inaad qaanuunka wadanka u hogaansamayso soo intaa lama saxeexo muwaadiniintu intaasay u taagan yihin hadduu qofku wadankii khiyaameeyo dee dil buu yeeshaa hadduu qaanuunkii raaci waayona uu qaanuunka wadan ka tallaabsadana dee cuquubuu yeeshaa inaguna intaasumaynu leena murtadow haddaad islaamka ka ridawday khiyaamo qaran baad la timid sidaa daraaddeed cuquubadaasaad leedahay haddaad tidhi shareecada ku dhaqmi maayana heshiiskii horeed saxeexday baad khiyaamaysay oo qaanuunkii baad diidayoo cuquubadaasaad leedahay intay yidhaahdeen unbaa la yidhi inkaar kala ka dhex muuqata oo iyaga aafaysan sidaa daraaddeed baan aayadda loo daliishanaynin qofku inuu islaamka ka bixi karo kama bixi karo khiyaamay noqonaysa sidoo kale shareecada inuu ku dhaqmana ma diidi karoo dee horaab uu saxeexayoo cuqubaa qabanaysa marka sida cid waliba tahay unbuu islaamkuna halkaa ka yahayoo aan la ogolayn cid sharcigiisii khilaafta iyo cid khiyaamo la timaado toona wallahu subxaana wa tacaala aclam الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وسورة البقرة آيات لبا بقل كنتنية الضباء تفسير كده قال الله تعالى إلهي بأوحي الله إلهي ولي الذين آمنوا dadkii isaga rumeeyey ayuu hiiliyahooda iyo taageerahooda yahay yukhrijuhum min aulumaat gudcuryaalku ka saaraa ila nuuri iftiinka iimaanku u saaraa waaladiina kafaruu kuwa gaaloobayna awliyaahum cidda gacalka iyo xigtada u ahi addaaquutu waa shaydaan iyo sanam yukhrijuhum waxay ka saaray yukhrijuunahum waxay ka saarayaan min annuur iftiinka iimaanka ila dulumaati gaalnimay u saaraya ulaa'ika asxaabu nnaar labadaa qoloba naartay la saaxiib yihiinoo hum fiihaa khaaliduuna way ku waarayaan alam tara miyaanad arkaynaa ma ogeyn qof yow lala hadlayaa ila aladii gaalkii xaaja ibraahiima fii rabbi nebi ibraahim buu kala dooday rabbigiisa oo uu leeyahy maba jiraba an aataahu llaahu inuu ilahay siiyey daraaddeed buu la doodayaa almulk madaxtinimuu ilaahay siiyey iyo maal iyo awood id wakti xus qaala ibraahiimu nebi ibraahim baa wuxuu yidhi rabbii ilaahaygu aladii ilaahi weeye yuxyii wa yumiit wax nooleeyo waxna dila qaala gaalkaasi wuxuu yidhi ana uxyii wa umiit anigaaba wax nooleeyo wax dila qaala ibraahiimu baa wuxuu yidhi faina allaaha ilaahay ya'tii bishams ilaahay qoraxda wuxuu ka keenaa min almashriq xaggay ka soo baxdo fa'ti bihaa adugu waxaad ka keentaa min almaqrib xaggay ka dhacdo fabuhita aladii kiibaa la dawakiyey ama wareeray kafara gaaloobay wallaahu laa yahdi ilaahay ma jiheeyo oo ma toosiyo alqowma aldaalimiin qolyaha dulmiga sameeye ilaahay ma hanuuniyo aayaadku weli halkaa horey kusii xidhan yihiinoo waxaa ilaahay xusayaa dadka adduunyadan ku nooli waa laba qolon wax saddexeeyaa ma jiro awliyaa اllah wa awliyaa daaquut washayطaan laba awliyaa jiro oo cidi waa awliyada ilaahay leeyay qaarkood cibaad الraxmaan qaarna waa awliyada shayطaanka marka iska ilaali awliyada daaquudka iyo shayطaanka inaad ku biirto waxaad ku ururta oo aad ku adkaysataa inaad awliyada ilaahay ka mid noqoto awliyada ilaahay astaanto astaantooduna waxa weeye iimaan dhaba iyo alla kacabsi alaa ina أwliyaaء اllahi laa khawf عalayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa iimaan wanaagsan oo qanjaha joogo runa iyo alla kacabsi waa caqiide iyo camal fiican astaamaha ilaahay uu sheegay iyo nataa'ij calaamado iyo natiijooyin wilaayada ilaahay waxa weeye inuu addoonka ilaahay ilaahay waxba addoonka ugama baahnee ilaahay baa soo dhoweynaya oo isgarab taagaya oo u heelinaya oo toosinaya oo ilaalinaya waxyaabaha ilaahay wilaayadiisa laga macaasho inaad ilaahay weli u noqoto waxa ugu horeeya inuu kaa saarayo gudcuryaalka oo iftiinka uu kuu saarayo gudcuryaalku maxay yihin qur-aanku had iyo jeer markuu wax inoo sheegayo wuxuu wax inoogu tilmaamaa sidii waxaynu arkayno oo kale gaalnimadiioo noocyo badani waxay la mid tahay gudcurka noocyadiisa kala duwan iftiinka quruxda badanaad aragtayna waxaa la mid ah iimaankii oo mid keliya ah sidaa daraaddeed baa qur-aanku uu jamciyaa markuu ka hadlayo gaalnimada dulumaad iimaan kale mid quru ku sheega waayo gaalnimadu waa noocyo aad u fara badan laakiin islaamnimadii iyo iimaanku waa midu waxa ugu weyne ilaahay uu ku siiyaana waa diin iyo iimaan iyo inuu gudcurkaa ah gaalnimada kaa saaro oo iimaanka uu siiyo kuwa gaaloobayna waa sidaa cagsigeedo gaal iyo wixii uu wataa wuxuu ku dagaalamayaa uu ku dirirayaa inuu ilaahay diintiisao iftiinkaa dadka ka saaro weydaariyo walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu weligood dayn maayaan buu inay dagaalkaa idinku wadaan diinta ay idinkala dagaalamayaan hadday dee karaan qur-aanku isagaa isku markhaati kacaya markaa dee gaalkii kanaa yahuudiyahoo kanaa nasraaniyahoo kanaa buudiisoo kanaa dabcaabudahoo isku waxaasoo dhan waa dulumaadkiida ka idan markaa natiijadiina waxay noqotay halkii ilaahay uu halkaa hore muminiinta yidhi faqad istamsaka bilcurwati اlwufqa kanna wuxuu ihi ulaaئika naari hum fiiha khaaliduun naartay galayaan waanay ku waarayaan natiijada kufriga laga dhexlaa waa natiijada iimaanka laga dhexlaana waa hore aynu soo aragnay labadaasuba adduunyada yaalle dee qofkiina doorashu ilaahay siiyey ikhtiyaara ma qasbin marka gaalnimaha doorana iimaan dooro wey si aad wilaayada ilaahay iyo weheshigiisa u hesho si aad adduun iyo aakhiraba iftiin u hesho si aad janno iyo macaankeeda u hesho waxba dadka looma reebin ilaahay waxay ugu marmarsoodaan ay yidhaahdaan wa nama soo gaadhin shaygaas ma jiro oo ma si caamay markaa aayaduhu usoo hadlayeen caqiide ahaan laakiin hadda waxaa laguu sheegaya tusaalayaashii tusaalihii ayaa laguu sheegayaa awliyada ilaahay waxaa calanka u sida horkacayay oo tusaalaha hadda u taagan nebi ibraahim khaliil raxmaan awliyaau daaquut iyagana waxaa calanka u sida mid midkii la murma ee la dooday nebi ibraahim ee culamaau tafsiir magaciisa ay ku sheegeen namruud ibnu kancaan magaciisa lagu sheegay kaasaa mujrimiintana calanka u haya laakiin intana adduunyadu joogto waa labadaa qolo qolo ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya iyo qolo daaquudka ugu yeedhaya oo midina halkii nebi ibraahim buu taagan yaha waa awliyada ilaahay iyo muuminiinta qolana halkii namruud bay taagan yahin waa inkaarqabayaasha intan yare namruudu la warwareegayay ayuunbay qaarna weli la soo taagan yihin oo iyagiiyo ibliisku ay ku yeedhinayaanay ku hadlayaan ninkaa namruud la idhaahdo ama gaalkaasi qur-aanku magaciisa aanu cayimin waxaa loo cayibi waayey si aan loo moodin qisadu inay ninkaa ku goonita ee ficilkan cid kastoo samaysa gaalada hadday nala joogtaba ha ahaadeene waa namruudya un iyaguba marka awsaafta iyo tilmaamaha la qaadanaya yaa sameeyey ninkani wuxuu nebigan kala doodayaa uu kala burmay marka horeba ilaahay ma jiro ee anigaa jira waa intii fircoon odhan ana rabbukum ulacla isnayntanuu yidhi oo dee markii nebi muuse u rabulcaalamiin baana soo diray fircoon muxuu yihi wamaa rabulcaalamiin oo rabulcaalamiinkaas sheegaysaa muxuu ahaa meesha anun baa ka rabbi ahaae rabu samaawaati waalardi wamaa baynahumaa cer iyo dhul iyo inta ka dhaxaysa ilaaha iskale wey miyuu odhan karaa anaale dee marka fircoon hadday taasi dhex martay iyo nebi muuse nebi ibraahim iyo kana eeg markii uu yidhi anigaa ilaahaya ayaa nebi ibraahim waxa uu yidhi horta sababtu ula doodayna de waa lagu sheego ilaahay baa milki siiyey rabbiya aladii yuxyi wa yumiit ilahay isaga wax dila waxna nooleeya tilmaantiisu waa taa dee isna laba qof bu midna dilay midna daayey laba qof oo ilaahay noolaystay <laughs> oo nafti ilaahay ku jirto oonu namruud waxba gelinin ayuu mid soo qabto wuu dilay kana wuu daayey waa falsafad qaloocane moogta markaa wuxuu uhi dee kana dilay kana daayey marka kan anaa dilay kan aan daayeyna anaa nooleeyey ila waan dili karaa imikabe halkaa markay arrintii taaganta muqaalada waxa la yidhaha muqaalada dadka qaarkood buu ku dabarogi karaa oo intaa uu ku harowsan karaa oo odhan kara dee waar waa runtiiye kana wuu dili karayeybe dee saw kan daaye wuu nooleeye qaarkood baa dadka caqliga gaaban lafastakafa qowmahu faadaacuuhu ilahay yihi fircoon qoladiisa caqliguu ka duufsaday wuu kala wareejiyey mawjadiiba uga baxay oo dhinac kale u wareegay oo wuxuu ihi fa ina allaha yaatii bishamsi min almashriq faatii biha min almaqrib halkaasaad gashay godcilaad gashay miyaa halkaasaad degtay qoraxdan inoo muuqata xaggaasuu ilaahay ka keenay ka soo baxday yaro kala wareeji xagga ka dhacdun ka keen bahti baa ku dhacay marka wareeray wuxuu idhaahdaa ma jiro wuxuu ku doodaanaa ma jiro ilaahayna qof dulmi falaa u ila bixin maayo xujo ku heli maayo marka la eego nataa'ijka ama aan idhaahna cibarka iyo faa'iidooyinka waxa halkaa aynu ka aragnay dad waxa ugu kibir badanuun kuwii ilaahay dhargiyey awoodda iyo aqoon iyo adduun daduu ku imtixaanay u dhiibay kuwaasa ugu kibir badanba kalaa in اlinsaana layadqى an ra'aahu اstaغnaa buu ilaahay waleegaal wuu kibray markuu arkay qaninimada ilaahay uu siiyey halkanna wuxuu yidhi an aataahu اllah اlmulk madaxtinimadu ilahay u ku kibray bal maanta ee gaalada waxay dadka ku adoonsanayaan inay ku dulminayaan waa maxay waa adduunku ilaahay siiyey iyo aqoonta loo furay ila calama alinsaana maa lam yaclam soo ilahay ma odhan yaclamuuna daahira min alxayaati اdunya ilahay baa fura iyo awoodda hub e loo dhiibay waaba inta an aataahu اllah اmulk markaa waynaan dareemine dadba kii dhargaa u daran bay odhan jireen kacanadii hore <laughs> ka ilaahay u dhargiyey ayuunbaaba ugu daranba oo ma sabri karo awooddaasuu ku kibraya dhan walba u ridaya awooddii iyo xukunkii iyo xooluhu ilaahay siiye kibir bay dhaleen waa kuwa ilaahay halaagayo addoonka marka ilaahay uu u nicmeeyo ee dulmi badan uu iska dabageeyo qofku ee daalimnimadu sifa ay u noqoto dariiqu ku hanuunaba ma helaba dulmigu markuu sii batay iyo digtaytirnimada iyo kibirku qofka sifa u noqonaysaa daalim ayuu la baxayaa cuqubada weyna ku dhacaysaa waxa weeye hanuunkii ilaahay in laga xirmaaniyaba awliyada ilaahay isagaa garab taaganoo wuxuu u laqimaa mar walba waxay ku guulaysanayaan innaa lanansuru rusulana wاladiina aamanuu fi اlxayaaةi اdunya wayowma yaquumu اlashhaad ilaahay nasrigiisa awliyadiisu diyaaru layi bal siduu nebi ibraahim ilaahay ugu heliye su-aashii hore su-aasha jawaabta labaada raacdayba wuu xidhxidhayba miiska doodoo lagaaga adkaadaabana ka dagaalka ka daran in miiskaa dooda lagaaga adkaadoo lagugu jebiyo way ka darantay ka dagaalka sidaa daraaddeed baa ilaahay u hiiliyey nebiyullaahi ibraahim oo ku hagay xaqi aayaddu waxaynu ka faa'idaysanaynaa qisada wujuubulmunaawara wujuubu lmunaadara fii ihbaati alcaqiidati saxiixati saliima inay doodu daruuri tahay waajib tahay ehelkeedu inay doodaan si caqiidada saxdaa dadka loogu iftiimiyo weliba casrigan aynu joogno waa casri dadkii oo dhammi meel keliya isugu wada yimid oo isku soo dhowaaday laga yaabo intaasoo qof in caqiidadooda laga fasaadin karo marka in qaybaha jihaadka ka mid noqotay in dadka loo bayaamiyo xaqa iyo caqiidada saxda ah waxyaabaha ay qisadu inoo faa'iideyneysa waxaa ka mid ah inaad la timaado usluubka dooda hababka dooddu ku hirgasho ayaa qisada aynu ka faa'iidaysanaynaa oo ah marka qof doodaysaan haddii aad aragto waxaa hore ka doodayseen inuu ka faa'iidaysan karo waxaa haboon inaad ka dulguurto oo mid aan hadalba gelayn aad keento waayo hadafku ma aha midhkan la isku hayo ee hadafku waxa weeyaan in xaqa la caddeeyo noloshu caynkanay tahay iyo caynkanay tahay iyo caynkanay tahay in laga doodo arrintu ma ahayna waa in jiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala la caddeeyaabah jiritaankii ilaahay si loo caddeeyo taa hore maadaamuu hadal ka keenay iyo muqaalada iyo warwareeg dadka qaarkoodna ku harowsan karo waxa uu wareegay mid bila hadalaba taasina markaa waxay keenaysaa an tubdila xujata alkhasm qofka kula doodayo dooddiisu inay soo afjaranto si kale haddii loo dhigo inaad difaacun doodda ku jirto waxaa ka quman inaad weerar gasho oo taa hore markii uu ishkaal geliye ama hadal hadduu la sii wadi lahaa nooc difaaca buu geli laakiin weerar buu ku dhuftay kii hore ku culusoo barakiciyey asaaliibta dooday ka midta lama odhanayo qisada markaa saa loo sii eego nebi ibraahim waxa uu uga guuray masaladii hore ee noloshiiyo geeridee laga doodayey inuu ka caajisay jawaabteeda lama odhanayo laakiin hadafka caamkaa buu tixgeliyoo ahaa jiritaanka ilaahay subxaana wa tacaala iyo wixii daliil u ah waxyaabahaasi waxyaabaha qisada laga qaadanayo weeye iyo asaaliibta ama hababkay dacwadda ummadaha ku gaadhsiin jireen rususha ilaahay inay ka midahay dacwadda iyo dooda iyo dagaalka saddexda way isdaba socdaa waa inagaa kusoo maray ku arkaynay suuratu ama ku arkaynay suuratu annaxli aakhirkeeda udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati wlmawcidat اxasana waanadu sa ay u socoto wajaadilhu bilatii hiya axsan ayaa daba haddana dee waxaa daba yaala haddii gacani timaado wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bihi jihaadkiiyo cadaaladii wata waxaa kaloo markaa qisadu ay u horeysaa ama aan ilaahna qisadii labaad tahay afarta qiso ee caddaynaya soo noolaynta aakhiro oo in badan gaaladu diidaan gaal wuxuunoo ku adag gaal waa aakhira diida aakhiraas la soo baxayaabaa ku adag oo halkan unba aaminsanya in lagu ururayo lagu halkan lagu waarayo marka qisadii baqarada ama saca waynu soo marnay ilaahay ninka soo nooleeyey waxaa kaloo aynu arkaynaa halkanna ilaahay waa kaga warramay iyo labada qisee dambeba marka sidaa ilaahay waxyaabo badan uu soo nooleeyo khalqigiisa kamida ah ama usoo nooleeyo ayuunbaa aakhirana dadka usoo nooleyn doona geeridan iyo noloshan ka dambaysa inu ifkiiba ku arkayna wuxuunay daliil u yihiin dadku intay dhintaan inay aakhiro soo bixi doonaan wax lala yaabo ma ilaaha awoodan leh ee imikaba dadka dilee soo nooleeya aakhirana saasuunbuu soo noolayn doona waa masale caqiidood ee arkaantii iimaanka ayay kamid mid ahay inaynu rumayno alyowm alaakhir iyo soo bixidiisa wallahu subxaana wa tacala